رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين رياض الصالحين ayaan weli ku jirnaa waxaa noogu soo dembeeyey xadiiskii dheeraa ee abi hurayra ka hadlaayay baahidiisii iyo sidii ay dadka saxaabada ugu dulqaateen baahida iyo sida ilaahay markii dambe abaalgudka wanaagsan uu u siiyey wa can muxamed ibni siiriin muxamed ibnaga wariyey can abi hurayra xaggiisa uu ka wariyey qaala inuu yidhi abuu hurayra laqad ra'aytunnii waan is arkay wa innii anigoo la ilaahi inta u dhaxaysa mimbarka rasuulkii alle ilaa xujrati ilaahay ha ka raadi noqda caaishee anigoo ku dhacaya ayaan is arkay buu yidhi qowladii caaisha iyo mimbarka nebiga inta u dhaxaysa maqshiyan aan ahay mid mir daboolan maqshi anigoo ah oo mir daboolan maqshiyan mid la daboolay calaya korkayga oo mir daboolan fayajii'u fayadacu wuxuu saarahayay rijlahu lugtiisa calaa cunuqii qoortayda waa igu istaagayaa ilaan carabtaa waxay ahaayeen haddii qof majnuun noqdo dhulka uu ku dhaco asagoo waalan ama majnuun noqday madaxaasaa looga istaagi jiray ilaa uu ka xasilo ama uu ka dego waxay u maleeyaan dadku abuu hurayra inuu majnuun yahay fayajii'u waxaa imaanayay aljaa'i fayadacu rijlahu oqii qoortayda wayara wuxuu arkayaa ama ii malaynayaa annii majnuunun inaan waalanahay inaan majnuun ahay ayuu markaa ii maleeyaa jinoole nin markaa ah wamaa bii min junuunin waalina iguma sugna mana waalni buu leeyahay abuu hurayra wamaa bii mana ihayo oo iguma sugnaanin min junuunin waali maa bii iguma sugnaanin oo iima ahaanin mana igu sugna ila aljuuc baahi maahane waxa iriray waa gaajo waxaan dhulka la dhacay waa baahi sidaa darteed waali ma ahee ima hayo waxa i hayana waa gaajo rawaahu albukhaariy wa can caa'ishata radia allaahu canha qaalad waxay tiri tuwafi waa laysta fii alaaiina saaca soddon suus ama soddon koombo oo min sharteed muttafaqun calayhi nebiga waa la oodsaday sala allahu calayhi wasalam ayaa wuxuu u haystaa rahan ahaan rahan ahaan ayuu agtiisa ugu yaalaa waxaa suuragal ah nebiga sala allahu calamay camburbireedkiisii inuu ninkaa looga soo dayniyey nebigana camburbireedkiisii uu markaa rahan uga dhigay muttafaq wa can anasin radia allahu canhu qaala rahana annebiy nebigu wuxuu rahnay sala allahu calayhi wasalam oo rahan ahaan uu u dhiibay diraca shaacir sababteeda ayuu markaa ugu dhiibay waa mashiiku waxaan u socday ila alnebiy nebiga sala allahu calayh wasalam nebiga dhanka shaacir laga sameeyey muufada shaciirta waan soo tilmaanay waa mar allaala marka burka nadiifka aan laga samaynin muufo shaciir ka samaysan iyo wa ihaalatin sudag sanikhatin doorsoontayoo isbaddeshay ayaa nebiga xaggiisa ula socday una soo aaday macnaha nebiga xaggiisa taasaan markaa ula soo aaday oon markaa u soo baxay taasuu markaa leeyahay ayaan ula soo baxay oo aan markaa la soo aaday rasuulka sala allahu calayhi wasalam xaaladdaasuu markaa tilmaamayaa oo wuxuu ku tilmaamayaa in rasuulka uu soo aaday sala allahu calayhi wasalam uuna ula soo socday nebiga xaggiisa uu ula soo dhaqaaqay ee muufa shaciir laga sameeyey wuxuu kaloo la soo aaday uu ula soo dhaqaaqay subag subagaasoo noqday ee mataqaanaa sanikha mid sanikha ah markaa noqotayoo macnaha waxaa loola jeedaa sanikha markaa isbaddeshay macnaha taasuu markaa la soo aaday rasuulka xaggiisa sal alla oo rashaciir ah gurigiisa kuma waabarisanin mana ku galabaysanin macnaha wax la cuno gurigiisa ma oolin wa innahum ayaguna la tiscatu abyaatin sagaal qoys bay markaa ahaayeen sagaal qoys ayay markaa ahaayeen sagaal qoys ayay markaa ka koobnaayeen sidaa darteed ayaa waxaa la leeyahay nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa wuxuu tilmaamayaa ninka anas saxaabiga ah inuu la aaday xaggiisana uu la socday ee muufo shaciir ka samaysan subag doorsoomo isbeddelay asagoo maqlay nebiga gurigiisa koombo alihaala bikasri alhamsa hamsadii alifta horoo la hoos dhigo ashaxmu daayibu waa barurta ama shaxliyey waasanikhatu bاnnuuni wاlkhaa'i almucjama wahiya almutaawiya almutagayiratu waa midda doorsoontay waa mid dashay wacan abi hurayra radia allahu canhu qaal laqad ra'aytu waxaan arkay buu yidhi sabciina toddobaatan nin oo min ahli sufati ahlu sufada ka mid ah maa minhum rajul nin mid ma ahayn calayhi korkiisa ridaa'un isku joog haysta ridaha waa go' hoos laga xirto iyo sara haystay ma jiro imaa isaaru inuu hoosgunti wato wa imaa kisaacun iyo inuu go' kora wato labadaa mid buu ahaa qad rabatuu way xireen fii acnaaqihim quurahooday markaa ku xireen minhaa waxaa ka mid ah maa yabaluqu miduu u gaarahaya nisfa saaqayn saaqaynkii shanshada dhex nuskeeda lugta inta maabaa ka mid ah aan qawyada uu u jamcinayaa marka waayo shikumaankaasaan soo tilmaanay ciyaalka marka loo qubeeyo sida loogu xiro oo kale marka meeshii hore daraftii dhinacan ka timid iyo tii dhinacan ka timid yuusaa gacanta ugu hayaa karaahiyata asagoo nacahaya an turaa cawratuhu cawradiisa in la arka rawaahu albukhaariy wuxuu diidayaa uu u yeelayaa waa karaahi nicid la nacayo cawradiisa inay dadku markaa arkaan rawaahu albukhaariy wa can caaishata radia allaahu canhaa qaalad waxay tiri kaana firaashu rasuuli illaah rasuulkii alla firaashkiisa wuxuu ka samaysmaa min udumin maqaar xashwuhu waxa lagu cunaysmaa udniga macnaha waa jilgi xarag buu ka samaysnaa maqaar ayuu markaa ka samaysnaa firaashka nebiga sala allahu calayh wasalam xashwuhu xashwiga marka joodariga la samaynaayo waxbaa gudaha laga geliyaa ama suuf amase usbuunyo iyo wixii markaa la mid ah laakiin rasuulka waxaa lagu cubay oo loo geliyey firaashkiisa liifka waa qumbaha bahalkaana rajiinkii qumbaha ah ka la fiiqay si fiican looguma jiifan karo dadkii hore aad bay u isticmaali jireen sidaa darteed ayuu kaa ahaa firaashka nebiga rawaahu albukhaariy wa can ibni cumar radi allaahu canhuma qaal kunnaa waxaan ahayn juluusan kuwa fadhiya maca rasuuliillaahi rasuulka micigiisa id jaa'a rajul nin baa yimid oo min alansaari reer ansaareed ah nin reer madiine ah ayaa rasuulka u yimid annagoo la fidhan fasallama calayhi wuu salaamay uma adbara alansaariyu ninkii reer ansaareed ah wuu dib jeediyey macnaa wuu tegey fa qaala rasuulu ullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi yaa akha alansaari ansaar walaalkoodiiyow war ninkan reer ansaareedka ahow kayfa sidee buu yahay akhii sacad bin cubaadata sacad bin cubaada oo walaalkay ah walaalkay sacad bin cubaada xaalkiisa ka waran bacdamuu reer ansaareed yahay asagana bal iiga waran ninkaa xaaladiisa xanuun buu rasuulku ku ogaa fa qaala ninkii wuxuu yidhi saalixun wuu fiican yahay waa hagaagminkum adinka idinka mid ah ani waa baxaya ninkaa walaalkay ee sacad ibnu cubaadan soo booqanayaa bacdaman xanuun ku ogaa yaa in idinka mid ah fa qaama wuu kacay rasuulka wa qumnaa macahu annaguna micigiisaan la kacnay wanaxnu annaguna bidcata cashara dhowr iyo toban baannu ahayn maa calaynaa nicaalun dacsna korkeenna ma ahayn allaahu akbar dhowrnindhowr waxaan ahayn toban iyo dhowr wanaxnu bidcata cashara toban iyo dhowr bidcada waa tirada saddex ka bilaabataa sagaalna markaa gaartaa sagaal ilaa saddex inta u dhaxaysa waayo maa calaynaa korkeennana nicaalun dacas ma ahayn buu yidhi hal qof oo dacas wata naguma jirin walaa khifaafun khufaf iyo iskaarbana maanan wadanin walaa qalaanism koofiyada ma wadanin walaa qumusu qamiisyaalana ma wadanin dhar go'aan markaa wadanay namshi waxaan ku soconaynay fii tilka asibaakhi dhidnay dhagxaantaan ku dul soconay xataa ji'naahu ilaa aan u nimid saxaabigii xanuunsanaa saxaabigii jiranaa ayaan soo gaarnay fastakhara alqawmu qawmuhu fastakhara waxaa kadib dhacay waxaa kadib dhacay qowmuhu qoomkiisa macnaha qoomkiisii way kadib dhaceenoo mar allaala markii nebiga iyo saxaabadiisii ay yimaadeen saxaabadii dadkiisii saa ugu wareegsanaa way ka akhirmeen dib bay uga dhaceen min xawlihi gaararkiisa xataa danaa ilaa uu u dhowaaday rasuulkii alleh iyo wa asxaabuhu asxaabtiisa alladiina macahu micigiisa ahaa nebiga iyo intii la jirtay ayaa u dhowaatay rawaahu muslim can cimraan bin alxusayn radia allaahu canhumaa can ilnabiy waxa uu ka wariyey annahu qaala inuu yidhi nebiga khayrukum waxa idinku khayr badan qarnii qarnigayga qarnigan aniga aan noolahay ayaa idinku khayr badan humma aladiina yaluunahum ka ku xigaa ku sii xiga uma ka bacdi aladiina yaluunahum kuwa ku xiga qaala cimraan wuxuu yidhi famaa adarii ma ogi qaala anabiyu nebigu inuu yidhi maratayni aw alaaan saddex jeer inuu yidhi iyo inuu laba jeer yidhi qarnigiisa kadib ayaanan ogayn dumma ka bacdi yakuunu waxaa ahaanaya bacdahum kuwaa gadaashooda zamanka uu noolaa waa zamankii nebiga zamanka ku xigay waa kii saxaabada ka ku xigay waa kii taabiciyiinta waa haddii laba jeer uu yidhi haddii saddex uu yidhina waa taabiciydii taabiciyiintii ku xigtay afartaa qarni oo ku jiro ayuu nebigu tiriyey intaa ka bacdi waxaa ahaan doona qowmun qowm yashhaduuna marag furahaya walaa yustashhaduuna aan la markhaatigashanaynin maaragteen maxkamadaha dad agtaa taagan dhooban waxaa looga soo baxaaba jaamacad sidaa danteed mana ku arkin mana ku yaqaano waa kuu dhaarana haddii dhaar la rabo wax allaala wixii la rabuu ku samaynaa maxkamaddii horteeda wuu marag furayaa cid markhaati gashanaysana ma laha wayakhuunuuna way khiyaanayaan walaa yu'tamanuuna mana la aaminayo wayandiruuna way nadraayaan walaa yuufuuna mana oofinaayaan way nadraayaan mana oofinayaan wayadharu waxaa ka soo daahirahaya oo ka soo muuqanaya fiihim dhexdooda waxaa ka soo daahiraaya dhexdooda assimanu cayib aad bay u bu way naaxisaa dadka iyo lacag lagu keenay qaar been ah khiyaano lagu keenay la nadwan la oofinin qofku way naaxinaysaa mar allaala markuu siman yeeshana waa xaaraan muttafaqun calayh wa can abi umaama radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam yabna aadam ibni aadamow innaka adiga an tabadula inaad bixiso alfadla waxa siyaadada ah ee kaa bata ayaa khayru laka kuu khayr badan ilmahaaga waxay cuni lahaayeen gurigaaga waxaad dhigan lahayd wax allaala wixii aad ku noolaan lahayd intaasi waa shay lagama maarmaan ah oo loo baahan yahay qofku inuu ku dadaalo haystana laakiin wixii intaa ka soo hara wixii intaa ka batay ka siyaado ah iga qiyaamaa lagu shubtaa masaakiintaa la siiyaa caraamishaa lagu taageeraa diinta allaa lagu difaacaa saasaa markaa khayr badan wa an tumsikahu inaad ceshato wax siyaadada ah oo aad kaysatana sharu laka shar bay kuu tahay walaa tulaamu lagula dagaali maayo calaa kafaafin wixii kafaafka waxa adig kuugu filan lagu dhihi maayo maxaad bengi u dhigatay lagu dhihi maayo maxaad u haysaa qofka quud maalmeedkiisii kafaafka noloshiisa inuu haysto lagulaali maayo wabda ka bilow waxbixintana biman tacuulu dadka aad biisho dadka masaruufkoodu korkaaga saaran yahayna ku bilow waxbixinta markaad wax bixinaysa carruurtaa lagu bilaabaa xaaskaa lagu bilaabaa wax allaala waxaad adiga mas-uulka ka tahay ayaa la siiyaa hooyadii oo baahan guriga cilmihii oo baahan sadaqaan bannaanka u bixina cidkaa yeelaysaaye ma jirto ajirna ma laha haddaysaa noqoto wabda' biman tacuul dadka aad biisha ka bilow dadka aad biisha sii oo sadaqada ayagaa ku habboonaasho badan saasaa markaa loola jeedaa dadka biilkoodu korkaagu yahay siyaaraa la aruurin jiray ilmuhuna way baahnaayeen siyaaraa la aruurin jiray xaaskuna way baahnayd saa darteed ayaa sadaqada bannaanka lagu bixiyo waxaa ka ajir badantan guriga dhexdeeda lagu bixiyo mar allaala markaad kaafisa intaad gacanta ku haysay bannaanka u bixi inta kale wa can cubaydillaah bin mixsin alansaariyi eh, alkhutami radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam man asbaxa qofkii waa bariistaa ordinka idinka mid ah aaminan asagoo badqaba fii sirbihi qoomkiisa dhexdiisa qoomka uu ku dhex nool yahay ayuu ku aamin qabaa tuuga ka baqi maayo naftiisa u cabsan maayo wuxuu ka baqaya ma jiro aamin buu ku yahay waddankiisa iyo oonkiisa mucaafa caafimaad ku qaba fii jasadihi jasadkiisa jirhkiisana caafimaad uu qaboo suulida aan la geynayn faleebo aan ku soconin cisbitaal aan jiifin jasadkiisina uu caafimaad qabo cindahu agtiisana uu yahay quutu yowmihi maalintaa wuxuu cuni lahaa ma aha beritu maalintaa wuxuu cuni lahaa ayaa agtiisa markaa yaala faka'annamaa waaba sidii asagoo xiisad lahu loo soo koobay la wada siiyey addunyaa bixadaafiirihaa adduunka iyo dacalladeeda raysato haddaad qumay tahay aad aamin ku qabto mtaqaanaa tolkaaga dhexdiisa jasadkaaga caafimaad uu kuu qabo maalintaa baastadii iyo bariiskaad cuni lahaydna gurigaagu yaalo maxaa kaa maqan waxa kale ee aad dalbaysa muxuu yahay caafimaad aamin mtaqaanaa caafimaad aamni iyo aad ku dhex jirto wixii aad cuni lahaydna aad markaa haysato wax kaa maqan ma jiro rawaahu tirmidi waqaala xadiiun xasan sir bihi bikasri siini lmuhmala ay nafsihi baa loola jeedaa wa qiila qowmihi qoomkiisana waa la yidhaahdaa qoomka uu ku dhex jiro uu ku dadqabaa ama nafsadiisa ayaa aamin ku qabta oo aamin buu ku dhex jiraa ka baqi maayo la raadsan maayo markuu soconayo asoo baqayo ma soconaayo saa darteed baa laysku dili jiray bac madow qofkii watada nin qashin wadabaa la yidhi hadda ka hor qashin buu watay mar alla wuxuu u wadaa gumaamaha meesha lagu daadiyo mar allaala markii lagu dhuftay ee la dilay ee la yidhi bacda uu wada ha la fatashana qashinaa ku jira wuxuu u wadaa qashin qofka heerkaasaa soo marnay arrimahaasaa markaa la soo maray amni daro amni xumo iyo wixii markaa la mid ah wa can cabdullaahi bni camr bni caas radia allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi qad aflaxa wuu liibaanay man aslama qofkii islaamay qofkii islaam noqdoo ilaahay islaamnimo ku arsuqay wa kaana risquhu risqigiisuna kafaafan quud maalmeed uu yahay maalin kasta wuu cunayaa wax siyaado ah oo ka badbadanna ma haysto ilaahayna qadin maayo subxaana wa tacaala kafaanahu allaahu ilaahayna ku qaneeco siiyey bimaa aataahu wuxuu siiyey ilaahay ayaa qaneeca uga dhigay oo wuu ku qanacsan yahay ilaahay ka eed sheegan maayo intii markaa la siiyey rawaahu muslim wa can abi fadaalat ibnu cubaydin alansaariy annahu samica rasuul allah buu maqlay yaquul dhaha yatuubaa laanta janno liman da iska leh hudiya ila alislaami islaamka lagu hanuuniyey qof allaala qofka islaamnimo lagu hanuuniyey wa kaana cayshuhu noloshiisa iyo ceyshkiisana kafaafan kafaaf looga dhigay mid asaga ku filan oon ka badnayn oo waqanica markaana ku qaneeca qaatay rawaahu tirmidi macnaha ku qanacsanoon qaylinaynin wa qaala xadiidun xasanu saxiix wa can ibni cabbaas radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala yabiitu mid barya allayaaliya dhowr habeen almutataabica oo israacraacsan dhowr habeen oo mutataabicah ayuu baryi jiray taawiyan asagoo bogduuban asagoo gaajaysan wa ahluhu ehelkiisana laa yajiduuna aysan helaynin cashaa casho ay markaa cunaan cashaa'an aynan helaynin wa kaana akfaru khubsihi muufada tan u badan waxay ahayd muufadooda khubsa shaciirin shaciirta muufada laga sameeyey tii aan la haysan xataa tii ayaa wax laga dharga'an markaa la haysan dhowr habeen oo xiriir ah yuu nebigu baryi jiray asagoo taawiya ah asagoo bogduuban asagoo gaajaysan ehelkiisana casho ay ku casheeyaanaysan haysanin wa kaana aktaru khubusihim muufadooda tan u badanna khubsa shaciir bay ahayd wacan fadaalata bni cubayd anna rasuula allahi sala allah l slm kaana wuxuu ahaa ida sallaa marka uu dujinayo binnaasi dadka yakhiru waxaa dhici jiray rijaalu rag min qaamatin joogooda istaaggay taagayn bay ka faniini jireen fi salaati salaada gudaheeda maxaa dhacay min alkhasaasati baahi daraaddeed baahi daraaddeed ayay la dhici jireen wahum asxaabu sufati waa ragga asxaabu sufa ah xataa yaquula ilaa uu yidhaahdo ama ay dhahaan alacraab reer baadiyaalkoodu haaulaa'i majaaniinu kuwaan majnuulayaalba waa maxay kuwan jinoolayaasha haaulaa'i majaaniin kuwani majaaniin waaye jinoolayaal faidaa sallaa rasuulu ullah rasuulka alla markuu salaadda dhammeeyo insarafa wuxuu u soo leexan jiray ilayhim xaggooda ama xaggooda uu u soo leexdo fa faqaal low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen raggiina baahida riday maa lakum waxa aad ku leedihiin oo idinkugu sugnaaday cinda allaahi tacaala allaha sarreeye agtiisa la axbabtum waxaad jeclaysan lahaydeen an tasdaaduu in laydiin siyaadiyo faaqatan waxaajatan baahida iyo faqriga in laydiin kordhiyaad jeclaysan lahaydeen waayo raggaa waa ragga gelitaanka jannada ugu horeeya waa ragga alla agtiisa ugu sharaftii wanaagga badan rawaahu tirmidi wa qaala xadiidan saxiix alkhasaasa alfaaqa waljuucu shadiid baa la yidhaahdaa qasaasada waafaaqada fakriga iyo baahida daran ee adag wa can abi wa can abi kariimati almiqdaani bin macdi kari radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi baan maqlay sala allahu wasalam yaquul asagoo dhahaya maa mala ma buuxiyo aadamiy qof aadami ah wicaa weel sharan ka shar badan min badnin caloosha bini aadamka weel caloosha ka shar badan ma buuxiyo meel kasta oo la buuxiyo caloosha u shar badan waxaan xaaraan waaye iga celi ku dhihi mayso waxaan saan waaye iga jooji ku dhihi mayso bani aadamka weel uu buuxiyo calooshiisaa u shar badan bixasbi ibni aadam ibni aadam waxaa ku filan ukuulaatun waxoogaa cunitaan ahoo yuqimna uu ku toosiyo sulbahu dhabarkiisa waxaan laysku gurahayee laysku wado taa khayr uguma jiro waxaase ku filan luqumaat uu ku toosiiyo dhabarkiisa salaadda uu ku tukan karo masjidka uu ku aadi karo shaqadiisa xalaashan uu ku soo gudan karo intaa hadduu helo way ku filan tahay sidaa darteed ayaa bani aadamka waxaa ku filan ukuulaad dhowr qaadasho yuqima uu ku istaajiyo sulbahu dhabarkiisa fain kaana hadday noqoto laa maxaala lagama maarmaan marka goolkibarist waxaad laguu keenayaa qada aad u macaan soomaa suudaysan iyo hilib la shiilay iyo un laga tegi karin haddii laakiin lagama maarmaan ay noqoto oo ay noqoto qofku inuu wax badan cunahayo saddex caloosha ha u qaybiyo fa ulu saddex meelood meel liacaamihi acaamkiisa wauluu saddex meelood meesha labaad lisharaabihi cabitaankiisa meeqaa haray hal qayb wa ulu linafasihi neeftaa u reeba marka neefsashadiisa rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan meeshii biyaha meeshii neefsiga meeshii cuntada kulli haddaad cuntadii ku shubto see u soconaysaa ma jirto kooka iyo keena iyo xanje iyo raadiyi un waxaasun baad ku jiraysaa maantoo dhan saa darteed baa waxaa la leeyahay ibni aadamka waxaa ku filan dhowr qaadashoo dhabarkiisa ku istaajiyo saa darteed baa waxaa la yidhaahdaa raashinka ilaa aad u baahato ha cunin ilaa aad u baahato markaad u baahatana oo aad cunito adoo u baahan ka tag markaa caafimaad baa markaa ku jira agtiina xoogaa aad baa loogu roon yaho wax yaroo waxba ahayn iyo waxuunbaa siyaasadad cuntaano saasaa marka xaggiina loogu roon yahay wixii waxaan leeyahay waa rooti yar oo xaacun ah. markaasa waxaad arkaysaa dadka bannaankaa nooga imaanaya ayagoo dhan ayagoo caata caata ayagoo waxa ah markaasaa dhibaata ku qabnaa anaga naftigood naftigeena markay yimaadaana meel casumada la geeyo hilibkama cuni karno dhigdhig hilibka ah, cad yaroo burur haddaad soo dhigdhig cudur buu leeyahay wax haddaad soo dhigdhig wuxuu leeyahay marka dhibaata idinku qabna insha allah saa darteed ba waxaa leeyahay ulu hala qaaqaybiyo uluna acaamkii uluna sharaabkii uludka kalena neefsiga markaa loogu talagalay macnaa inuu qofku neefsado wa uluu linafasihi neefsa qaadashadiisa waayo meel waa inaad ka neefsa qaadataa haddii kale ma socon kartid markaad raashinkooda cunto teeda kale dheragta mashaakilaadka ku jira horena waan soo tilmaanay hurdaa laga helaa waxaa laga helaa istaagid la'aan howl ma qabsan kartid waxyaabo badan ma samayn kartid saa darteed baa intuu qofku eragsanaan lahaa inuu gaajoodaa la qaataa qofka eragtaa eragsanaanta faraha badan cudur bay u keentaa saa darteed waxay u keentaa inuu cibaadadii u firfircoonaan waayo waxay u keentaa arrimooyin fara badan marka saa darteed ayaa loo baahan yahay dadka muslimiinta inay aad yaad ugu dadaalaan maxaa soonka loo waajibiyeelay maxaa gaajana loo yidhi laba iyo toban saacadood wadamada waxaana la barayaa koob tababar midda labaad waa caafimaad mashiinkan laba iyo toban bilood shaqaynahaya hal bil baa markaa la nasinayaa saa darteed baa la dhahay timirkun ku afura biyona markaa cada marka inta aad isticmaasho iimaanna uu kuu sii dheer yahay waxaad u baahan tahay ma jirto caawo dhan baad tarawiix ku taagnaan kartaa caawo dhan tarawiix baad u istaagnaan kartaa waayo tababar baad qaadatay jasadkii wuu caafimaadayaa mashiinkii wuu nasanayaa waxyaabo fara badan waxaa kuu sii dheer xikmad kaloo dad baahanoo saana inay jiraan sanadkii oo dhan ama lix bilood kuwan waad xasuusanaysaa marka sidaa darteed gaajada mararka gobol ka mida ah cibaadana loogaga dhiga waad u jeedaa ma jirtaa dinna la amray in wax badan la cuno ramadaanka waxaana la amray in la gaajoodo in wax la cunin laakiin ma jirto bil la yidhi bishaan waa bishii wax cunitaanka bishii cunitaanka mama jirtaba insaanku dhan wuu kibrayaa mar allaala marka raashinka iyo cunitaanka wato muxuu rasuulku u yidhi qofkii lacag haysta ha guursado qofkan haysanna ha soomo kibirkaa lagaa jebinayaa waxaa lagaa jabinayaa shahawaadka waxaa lagaa jabinayaa wax badan soonka unxi qofkuuu tababarayaa saa darteed baa ilaahay subxaana watacaala tacaala xikmaddiisu waxay keentay qofkii wax haystaan inuu shahawaadkiisa ku guddo dumar nadiif ahoo xalaal ah ama gabar uu guursado wuu xasilayaa wuu degayaa haddii uu waayana haba isku badin baa la leeyahay laakiin dad baa waxay yidhaahdeen waa soonaa isniin iyo khamiis bishii saddex maalmood ayaamulbiid weli sideynii baan nahay daydii baa weli ku jirnaa waxay ila tahay soonka marka la leeyahay waxaa dhici karta marka qofka uu soomo maantoo dhan uu sooman yahay maxaa la rabaa waxaa la rabaa raashin qaliil inuu markaa cuno si shaawaadkii wixii odhan ay u yaraadaan laakiin haddaad maanta soonto oo meesha sanduusnataa soo martay sanduus malaay laga sameeye ama kalun aad soo xaabiso soo qaadato casiirkii aad soo qaadato mishaarihi maraq iyo lagu ari lagu kariya haddaad soo qaadato dhinaca haddana haddaad soo marto bariiskii jikinkii wixin aad soo qaadato wixii maalintii culo lahayd wax kaba baad cuntisa ma aha meesha aad yaraanaysaa marka waa ma jirto saa darteed baa soonka markana la amraayo waxaana laka rabaa in qofku maalintiina soonaado habeenkiina waxoogaa yar ou dhabarkiisa ku istaajiyo ou markaa cuno khalaas way yaraanaysaa marka gabar kastoo agtiisa marta haddii salaamu calaykum dhaal xataa oo calayka saaxibu sadin baa suuragal ah xaaladaasaa marka waxaa la tilmaamaya oo la rabaa inuu qofku aad iyo aad ugu dadaalo oo koowaad ay luqma luqmad baa layidhaahdaa waa qaadasho wa abi umaamata iyas bin taclabata alansaariy alxaarifiy qaale wuxuu yidhi dakara asxaabu rasuuli illaahi meesha inoo joogto wabiاllahi towfiiq wallahu subxaanah wa tacaala